ka soo baxnay labadii sababood ee kale ayuu halkan u caqidayo wuxuu yidhi baabu nafaqati alaqaarib qaraabada nafaqadoodii iyuu kani baab u yahay waraqiiqi iyo addoommadii walbahaa'imi iyo xayawaankii la milkiyey wuxuu yihi tajibu waxaa ku waajibta cala alawlaadi caruurtii nafaqat lwaalidiin waalidkood in ay biilaan wa in calow waalidkaasi haba sii sareeyo dhukuuran kaanuu waalidkaasi lab ha noqdo aw inaathan ama dhidig ha noqdo wa cala alwaalidiina waalidkana waxaa lagu leeyahay nafaqatu lwlaadi caruurtii inay nafaqeeyaan wa in safaluu caruurtaasi haba sii hooseeyaanoo wixii iyaga ka farcamay haba kasii farcamaane dukuuran kaanuu caruurtaasi lab ha noqdaan aw inaathan ama dhidig ha noqdaane nafaqada caruurta la nafaqeynaya qur-aanka ayaa sheegay oo waa ka ilaahay subxaanahu watacaala yidhi fain ardacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna dumarkii haddii ay ilmihii nuujiyaan ha la siiyo ajrigooda oo raggii baa la yihi waa inaa biil waa inaa bixisaan ujuurtii lagu nuujinayay ilmaha yar sida oo kale kolkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramay walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn waxa halkaa tilmaamay caruurtii in la nuujinayo haddii cid loo dhiibana ajrigii iyo ujuuradii la bixinayo taasina markaa waxay tusisay in nafaqadii waalidka lagu leeyahay sidoo kale xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam hind bintu cutba markay u timid ee abu sufyaan oo ninkeedii ahaa ka cabanaysay waa kii ku yihi khudii maa yakfiiki wa waladaki adig iyo caruurtaada wixii idinku filan qaata markaa nafaqat lwlaadi haabitatun binas naska ayaa sugay nafaqada waalidka iyadana nusuus markaa ishaartay iyaa jirto wasaaxibuhumaa fi dunya macruufa adduunyada inta aad markaa la joogto wanaag kula joog wanaaggiina waxaa ka mid ah in baahidoodii la dabooli karayo la daboolo sidoo kale axaadiistu waxay tusisay qofku waxa uu cuno waxa ugu wanaagsan kasabkiisa kasabkiisana waxaa ka mid ah weladkiisa markaa wa halkaasina kaasina isaguna uu tusinaya wixii weladkiisu uu kasbado in uu wax ku leeyahay wuxuu yidhi haddaba faama wixii markaa ka soo haray labadaa qolo faracii iyo asalkii wixii ka soo haray nafaqo waajiba malaha laha faama alwaaliduun dadkii markaa waalidka ahaa falaa tajibu nafaqatuhum nafaqadoodu waajibi mayso ilaa an yakuunuu inay yihiin mooyaane fuqaraaa dad baahan zamnaa oo naafa ah, ama laxaadla aw fuqaraaa ama ay yihiin dad baahan oo majaaniina maskax ahaana u xanuunsan fa fain kaanuu fuqaraaa asixaaa hadday dad baahan laakiin caafimaad qaba oo fiyow yihiin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan miyaa nafaqo ay yeelanayaa oo ay u waajibaysaa mise u waajibi mayso asaxuhumaa labada qowl midkooda xooga badani wuu yihi sheekhu annahaa laa tajibu waa in aanay waajibaynin waalidka nafaqadiisii waxay waajibi markii laba laysla helo in inuu baahan yahay aanu shaqaysan karina waanu baahan yaho waxba ma haysto mana shaqaysan karo markaa ka maaratay kariwaaga uu shaqada kari waayey ama ha ka ka timaada inuu laxaadla yahay sida zaminkaa uu sheegay ama ha ka timaada inuu maskax ahaanba u xanuunsanayo ama ha ka timaada in aan shaqa jirin wuxuu ka shaqeeyo oo isaga u munaasiba aanu haynin haddii markaa shuruuddaa la helo dee nafaqadiisii way waajibeysaa maxaa yeele xaalad kaleo ay waajibi lahayd maba jirto haddii xaaladaha waajibi weydo xaalad kaleo ay waajibeysaa maba jiraysaba haddii laakiin uu aan waxba hayn oo faqiir uu yahay laakiin uu shaqaysan karayo asixaa halkan waxaa loogala jeedaa shaqadiina wuu helayaa laakiin isaga ayaan rabin inuu shaqaysto bil miyuu markaa caruurtii ku yeelanayaa mise ku yeelan maayo iska shaqaysaa la odhanaya laba qowl yaa ku sugan mid ahaani waa ka sheekhu uu rajaxaye nafaqadu ma waajibayso maxaa yeelay sida aan zakadaba loo siinaynin qofkii xoogsan karayay ayaan nafaqadiisiina u waajibaynin wاlqudraةu calى اlkasbi kاlqudrati calى اlmaal saan zakadiiba soo nidhi qofku hadduu shaqaysan karayo qof xoola haysta iyaa laga soo qaadayay zakadii markaynu joognayba halkana waa la mid buuli qowlka labaad oo ka imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu rajaxay ee muctamadka noqday ihi waa in waalidka nafaqadiisu ay waajibayso hadduu shaqaysan waayo maxaa yeelay macruuf iyo wanaag weyn buu kuleeyahay ilmihiisiya markaa faraciisa jiritaankoodana asal buu u ah haddii uu dilana looma qisaasaynin markaa xaqiisu aada buu u weyn yahay in markaa shaqayso la yidhaahdo waxba ku siin maayo ee shaqayso in la yidhaahdaa munaasib kuma ahbeen wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan tuna waxay keensanaysaa in la siiyo biilkiisii mar hadii aanu waxba hadda gacanta ku haynin oo aan shaqaysa la odhan kaasi waa xaggii waalidkaiyo nafaqadiisu shuruuddii ay ku waajibaysay wuxuu wa ama alawlaad caruurtii iyaga waa faraciye falaa tajibu nafaqatahum in la nafaqeeyaa waajibi mayso ilaa an yakuunuu fuqaraaa zamna inay fuqaro laxaadla yihiin mooyaane aw fuqaraaa majaniina ama fuqaro markaa waalan aw fuqaraaa atfaalan ama ay yihiin dad baahan oo sidoo kale haddana caruur ah iyadana maxay waa sidii waalidkii oo kale un waalidkaba shardi waxaynu nidhi inuu baahan yahay shaqadiina aanu awoodin kana waa sidii oo kale inuu baahan yahay oo aanu maal lahayn hadduu xoolo leeyahay dee xoolihiisa ayaa laga nafaqaynaya inaan markaa xoola lahayn waa shardi shardiga labaad inaan ushaqaysan karin ayru qaadirin cala kasb maxaanu markaa ushaqaysan karin dee inuu laxaad la yahay inuu maskax ahaan u jiran yahay iyo inuu caruur yahay taasi de iyadu waalidkii suuragal kamay ahayn dambe oo caruurnimadu dee suuragal kamay ahayn markaa waxaa meesha doona imanaysa de inaanu shaqo maarata u munaasiba aanu helaynin iyaduna waa lamid u fain kaanuu asixaa hadday caafimaad qabaan baaligiina qaangaadhna yihiin yani kasbina ay helayaan weeye lam tajib nafaqatuhum nafaqadoodu waajibi mayso yani qowlan waaxidan buu sheekhule wa qiila ariiq baa wuxuu yihi fiihi qowlaan meel labadii qowl ee waalidka baan kusoo sheegnay iyaa halkana la sheegiyo kii laysiga ahaa aan shaqaysanaynin miyaa la biilinaya mise lama biilinayo labadii qowl ee waalidku markuu shaqaysan waayo ku jiray iyaa ku jirana ariiq kale ayaa yidhi waana sidaa rajaxan oo ariiqada qowleynka iyaa rajaxan laakiin labada qowl halkan waxaa rajaxan aan nafaqadiisu waajib ahayn maxaa yeelay sababtii aynu u rajaxnay halkaa waalidka in la nafaqeeya weladkii uma taalo markaa isaga waxaa le alqudratu cala alkasbi kalqudrati cala almaal nin xoola haysto oo kale ayaa laga soo qaadayaa kol hadduu yahay qaangaadh miyar qaba caafimaad qaba shaqadii heli karaya ha shaqaystaa wuxuu yihi waman wajabat nafaqatuhu qofkii in la nafaqeeyaa ay waajibto wajabat nafaqatu zawjatihi xaaskiisa in loo biilaana waajib bay noqonaysaa waxaa loo fahmaya asalkii farciiba inuu ka hadlayo laakiin maaha ee waa asalkii unbaa laga hadlaya dadkii waalidka ahaa aabbaha awowga nafaqadiisu hadday kugu waajibto inaad xaaskii u biilisaana iyaduna waa waajib maxaa yeelay de si inoo iman doonta icfaaf in maaragtay waxa dhowrsanaantiisa laga shaqeeyo iyaa waajibaysa waana inoo soo socota walaa tajibu ma waajibto nafaqatu laqaaribi qaraabadii in la nafaqeeyaa cala alcabdi addoonku waajibi mayso wuxuu imika ka hadlayaa shuruudda qofka nafaqatu laqaarib ay ku waajibayso shardiga koobaad waa alxuriya addoon hadduu yahay dee nafaqo lagu yeelan maayo leannahu laa yamliku maalan zawjadiisii unbaa ku yeelanayso iyaduna idankaa dee eh, sayid sayidkiisu u idmay inuu guursado iyay ku mutaysatay walaa tajibu cala lmukaatabi addoonkii la kitaabeeyey xataa ku waajibi maysa nafaqadu ilaa an yakuuna lahu waladu min amatihi in isagu uu caruur ka dhalay addoon uu leeyahay mooyaane fatajibu calayhi nafaqatuhu xaaladaa iyadaa dee nafaqadii caruurtaa uu dhalay ayaa u waajibaysa ayaa ku waajibaysa oo macnuhu yahay dee haddii caruurtan inay waxay u udhexeeyaan inay xor yihiin iyo inay addoomme yihiin oo isagiibaa mukaatabkiibaa addoon yeeshay addoontiibuu markaa jimaac caruur bay dhashay dabcan markaa jimaacasi xalaal uma ah mana guursan kara adoontani ilayn ma garanayno in maarata isagu weli unoqo isagii baaba maaragtay weli haddaa addoono welibama noqon karo marka haddii marka arintaasi ay dhacdo ama da iska guur ma ahee uu si addoon ahaan suriye ahaan uu ka dhigto taa lafteedu ma ansaxayso waayo milkigiisiibaa daciifa ah. milkigiisii yaa daciif ah. marka haddiiba ay dhacdo oo caruur uu ka dhalo caruurtaasi caruur mukaatabiin oo kale abay ah noqonayaan isagoo kale laakiin lacag iyaga aan lagu lahayn hadduu xoroobana way xoroobi saan soo marnay haddii uu xoroobi waayana xoroobi maayaan markaa nafaqadii hadaba de cid kaloo ilan lagu yeeshaa ma jirte isagiibaa bixinaya hadduu markaa hadhow ay wada adooma noqdaan dee waxaa caddaanaysa in nafaqada sayidka lagu lahaa xooluhu hayeyna sayidku uu lahaa oo isagu kasii bixiye de waa caadi marka xoolo marka horeba lagu nafaqayn lahaa ayuunbuu ku nafaqeeyey haddii uu xoroobo iyadana waxaa caddaanaysa maalkiisa inuu isagu lahaa hadduu isagu leeyahy markaa xortaa yahayna dee nafaqadii isagaabay ku yeelanayeen kolkay ku yeeshaan de markaa inu ku nafaqeeyey iyaa soo bixi walaa tajibu ma waajibto ilaa calaa man fadala can nafaqatihi wa nafaqati zawjatihi qofkii uu ka soo haro waxaan biil ahaan loo bixinayaa isaga markaa nafaqadiisii iyo nafaqadii maaratay zawjadiisa mooyaane shardiga labaad muxuu noqonayaa alyasaar de qofki inuu hayo hadii aanu qofku hayninba wixii uu markaa ku bixin lahaa ba haddii aanu haynin xaaladdaa iyada ah waxba lagu yeelan maayo oo nafaqa laguma laha wuxuu yihi walaa tajibu ilaa calaa man fadala can nafaqatihi wa nafaqati zawjatihi kuma waajibto qofkii markaa dheeraad uu ka soo haro mooyaane isaga nafaqadiisii iyo tii zawjadiisa oo nafaqadii zawjaduna nafaqadii aqaaribta waalid iyo waladba dee way ka horeynaysaa saan soo tilmaanay liannaha wajabat bilcaqdi iyadu caqdi baa waajibiyey hadii markaa waxa weyaan laga boodana dayn bay noqonaysaa tani laakiin sida maaha xadiidkiina waabu tusiiyeyo yaa rasuulallah haddaan dinaar haysta ama dirham haysta ka waran markuu yihi naftaada ku biili baa layi mid labaad hayo ahalkaaga sii baa layi oo markaa yani waxa weeyaan zawjadii ah wuxuu yihi wain kaana lahu maa yunfiqu calaa waaxidin haddii ay usoo hadho isaga iyo xaaskiisii markii lasoo dhaafo wax hal qof uu nafaqo u noqon kara walahu abun wa ummun labadiisii waalidna ay joogaan faqad qiila waxaa la yidhi alummu axaqu waa muctamadkii hooyada ayaa u xaq le maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey dhaqan wa maarata suxbad wanaagay iyo markaa dhaqan wanaaga iyo birigii yaa ugu xaq leh waa kii yii hooyada haddana hooyada haddana hooyada aabbuhoona markii dambe ayuu noqon marka alummu axaqu hooyadii ayaa u xaqle wa qiila waxaa la yidhi alabu axaqu mayaane aabbihii iyaa u xaqle oo isagiibaa casabadiiho zakaatulfitradana waa tii la horreysiinayey laakiin waxaa la yidhi halkan baahideeda baahidaa la eegayaa iyadiibaa markaa xusnu suxbaha u leh ama zakaatulfitradu wax iyagu ay qaadanayaan may ahayn waqiila yujcalu baynahumaa qiil baa isaguna waa loo simayaayo dee labadoodu way u siman yihiin marka la eego inta ay u jiraan markaa ha laga dhexaysiiya qiilkaasina wa in kaana lahu abun wabnun haddii aabbihii iyo inankiisii ay joogaan oo baahan mid qurana u nafaqayn karo maarata wax u wada helaynin faqad qiila waxaa la yidhi alibnu axaqu inanka ayaa ilmaha ayaa u xaq le waqiila waxaa la alaabu axaqu maye aabbaha yaa u xaqle oo inankaa uxaqle kan lihi wuxuu ka eegayaa eh, nafaqadii caruurtu dee waaba mansuus oo naskiibaa sheegay tan kalena mansuus may ahayn eh, kan le aabbaha ayaa u xaqlena wuxuu eegayaa xaqa waalidku inuu weyn yahay laakiin muctamedku waa uu kala qaadayaayo waxaa eh, haddii uu inanku yar yahay ilmuhu haduu yar yahay fa huwa axaqu haddii uu markaa yar yahay alibnu axaqu isaga ayaa u xaq leh maxaa yeelay meel uu dee wax ka daydo iyo galaangal iyo waxba ma laha laakiin aabbuhu cid uun wax ka dayi karaya hadduu laakiin inanku weyn yahay oo qaangaar uu yahay dee si una oogsa si unbaba u oogsan karaa aabbihii ayaa u xaq yeelanay wuxuu yihi wain kaana lahu bnun wabnu bnin haddii inankiisii iyo inankii awowga u ahaa ay joogaan oo baahan cid kaloo nafaqaysa oo maarata ka xigtaana aanay jirin fal ibnu axaqu inankiisa ayaa dee u mudan ilan isaga usoo dhowe liqurbihi wey waqiila qiil baa yihi yujcalu baynahumaa dee labaduba waa faraciisii ha loo simo qiil yihi waa jiraa laakiin sida saxdaa ah, kan usoo dhow yaa u xaqle liqurbi wain ixtaaja walahu abun wajadun muusiraan iminkana xaggii cagsiguu ka eegaya taasi waxay ahayd qofkii nafaqada bixinayay baa laba qof oo u siman laysu eegayay keebaa maaragtay nafaqadii u xaq leh imikana waa cagsiga oo qofkii baahnaa iyaa laba qofoo u siman labadiiba ay biilin karaan kee biilka laga qaadaya wa in ixtaaja ama mar u siman ama dee kala durugsanba wa in ixtaaja hadduu baahdo walahu abun wajaddun muusiraan aabbihii iyo awowgiina ay wax haystaan fanafaqatu cala labi aabbaha ayaa laga doonay ila isagaa soo dhowi isaga ayaa laga qaadaya hadday markaa laba u simani ay jiraan sida aabbihii iyo inankiisii oo kale aabihiina wuu joogaa oo markaa waxhaysta ilma uu isagii dhalay oo waxhaystaana haddii uu jiro dee iyada iyadaa ah, inanka ayaa loogu waajibinayaa nafaqadii waalidkiisa haddii markaa ay laba simani jiraan laba caruuroo uu dhalay baa meesha jooga labadii uu dhalayba way biilin karaan waa laga dhexaysiinayaayo annafaqatu baynahuma labadooda iyay udhaxaynaysaa labadoodii wa wada biilinaya waaya wuxuu yihi wain kaana lahu ummun wa ummu ummin haddii hooyadii iyo ayeydii hooyadii dhashay ay joogaan fanafaqatu cala alummi hooyada ayaa biilka bixinaysa ilan iyadaa ayeydii ka dhow wain kaana lahu abun wa ummun aabbihii iyo hooyadii hadday joogaan ka baahan aw jaddun wa ummun ama awowgii iyo hooyadii ay joogaan fanafaqatu cala abi aw iljaddi rag iyo dumar hadday kala noqdaan dee oo xaggii usuusha ah maaha xagga furuucda xaggii usuusha rag iyo dumar hadday kala noqdaan raggii baa lagu yeelanaya aabbihii haddana awowgii marka aabo jooga ama awowoo jooga hooye waxba la weydiin maaye ayey kol hadday kuwana bixin karayaan iyaga ayaa salkiya oo de markaa ila kolkii ilmihii yaraa la nuujinayeyba waata aabbihii la yidhi lacagtii ha bixiyo haddii hooyadii nuujiso waxay markaa tusisay ana anafaqata cala alab wain kaana lahu ummu abin wa ummu ummin labadiisii ayeeye hadday joogaan ti aabba iyo ti hooyo faqad qiila waxaa la yidhi waa muctamadkiiyo humaa sawaan waa simanyihin isku in bay u jiraan waana laba dumara oo isku in u jira wax loo kala rajaxaa meesha ma yaalo waqiila qiil baa yidhi annafaqatu calaa ummi alabi ayaydan xagga aabbo yaa laga doonaya waayo iyada ayaa inankeeda haddii ay markaa eh, labadii ay dhaleen hadday joogi lahayn oo hooyo iyo aabbo kale ah dee bay saarnaan lahayd oo aabbihiiba markaa casabadii ahaa markaa booskii inankeeda iyadu ha gasho oo ha bixiso waa qiilkaasi leeyahay laakiin sida saxda ah ilan iyadu casabo maahee waxay noqonayaan waa u sinaanaya ubadkii laakiin inankii iyo inankii waxaynu nihi waa laga dhexaysiinaya inankii iyo inanti iyagana waa laga dhexaysiinaya ma si siman mise si labilaaba oo yani inankii labada eh, eh, inanti waxay bixinaysaa inta inanka laga doonaya barkeed laba wejhi baa ku sugan minhaajku meelaha uu ilaaqay ee eh, ayuu ka mid tahay ilaa saddexda noqonaya ee aan waxba rajixin ma si siman bay uqeybsanayaan inankii iyo inantii aabahood markay nafaqeynayaan ama hooyadood nafaqeynayaan mise inankiibaa badsanayo inta inantu bixisa labadeed iyaa inanka laga qaadaya markaa waxa ay rajaxayaan kolley tarjix lisu iskusii khilaafaya de minhaajka waxba rajixin waxay laakiin ay markaa moodaa inay dooranayaan in sidii dhaxalka loo qaybinayo oo lidakari cala dakari milu xadi lunhayn ay markaa noqonayso cala dakari Eh, milu maa cala lunhayeyn laba dumar intay bixiyaan yaa laga rabaa inankii inuu bixiyo wuxuu yihi wain madat muddatun mudda hadday tagto walam yunfiq fiiha nafaqadii waajibtay aanu bixinin calaa man talzamhu nafaqatuhu min alaqaaribi oo aanu nafaqaynin cid nafaqa kulahayd oo qaraabo ah lam tasir daynan calayhi nafaqadani dayn ma noqoto waa waxtar eeg nafaqadani waa nafaqo waxtar ah ma aha dayni saas daraadee hadduu wakhtiyo ka boodsiiyey maalme ka boodsiiyey oo aanu siidhin biilkii markaa la joogun baa loonaya bixi wixii hadda taagnaa laakiin wixii lasoo dhaafay dayn kuma noqonayso waayo waxaan waa waxtar eh ma aha dayn ma aha uu caqdi keensaday sida tii zawjaadka oo kale wuu ku dambaabayaa dabcan inuu bixin waayo laakiin dayn kuma noqonayso wain ixtaaja alwaalidu hadduu u baahdo ila nikaaxi waa aabbihii ama awowgii ila nikaaxi guur hadduu u baahdo oo yacni aanu qabin xaas kafayn karta ama aanu lahayn addoon kafayn karta oo xalaal u ah wajaba cala lwaladi caruurtiisii waxaa ku waajibi icfaafuhu in ay ay markaa xaas u sameeyaan inay markaa icfaaf amba wuxuu ku dhowrsanaado inay u sameeyaan ayaa ku waajibaya cala lmansuusi sida naska imaam shaafici uu yahay wa qolaa waxay tihi fiihi qowl mukharaju anahu laa yajibu qowl markaa mukharaja oo laga soo saaray xaggii caruurtiiba inaan ifaafkoodu waajibayn iyaa jirana qolaati laakiin sida saxdaa ah, waalidkii iyo weladkii way kala duwan oo aabbihii inankiisa inuu u dhisaa ku waajibi si kastuu guur ugu baahan yahay biilkiisa kaluunbaa ku waajibaya laakiin waalidkii haddii uu guur u baahan yahay in loo guuriyo ama addoon loo soo iibiyaa way waajibaysaa maxaa yeelay xaqiisu waa ka weyn yahay wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufantana way soo gelaysaa kol haddii aanu isagu guursan karin in loo guuriyaa waajib bay noqonaysaa weladkii laakiin isaga saas ma aha wuxuu yihi wain ixtaaja iflu ila aradaac haddii uu u baahdo kii yaraa in uu la nuujiyo wajaba irdaacuhu in la nuujiyaa way waajibaysaa deetana sidee loo nuujin waa kana wuxuu ku yidhi fain kaana abawaahu cala zawjiyati labadiisii waalid hadday isqabaan fa araadat ummuhu an turdicahu deetana hooyadii ay damacday doonto in ay iyadu nuujiso lam yamnacha azawju xaquma laha ninkeedii inuu u oo oo yidhaahdo may waad ku daciifaysaa ama sidan kale ama eh, maarata jirkaaga isbedelaya shako noocaasa inuu keeno oo uu u diidu ka manciyo xaq uma laha maxaa yeelay cid kasta oo nuujisa iyada ayaa uga xaq lahoo ugana naxariis badan caanaheeduna uga munaasibsan yihiin wain imtanacat min irdaacihi hadday iska diiddoy tidhaahdo ma nuujinayana lam tujbar caley waxba lagu qasbi maayo liqowlihi tacaala wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukra da isla kadeedantaan tu kale yaa u nuujina dee tu kale ha raadsada wey marka iyadii laguma qasbayo in ay nuujiso laguma qasbayo marka hooyadii ilmaha dhashay iyadu inay nuujisaa waajib kuma aha waa nafaqadii bay ka mid tahay nafaqadana aabbaha lagu lahaa haddii ay markaa de nuujiso waa khayr haddii ay markaa lacag doonatan ay dalbatana waatana wuxuu yihi in alabat ilujrata hadday tiraahdo anaa nuujinaya waxna ha la bixiyo oo ujradii hala bixiya bay tiri biilkii ka dheeraada biilkii ka zaaida waayahay cid markaa bilaash ugu nuujinaysana aanu haynin Eh, ama waxba imika shardigaa ku xidhan man xaggii buu ka hadlayaa faqad qiila waxaa la yihi yajuusu wuu banaan in la ijaarto oo loo ijaarto inay ilmihii nuujiso way banaan wa qiila qiil baa yidhi laa yajuus qiilkaa laa yajuus waa qiil daciifa ciraaqiyiinta un baana sheegay khuraasaaniintu may sheegin oo waxay ka eegayaan zawjku yani waxay leeyihin waktigeedii oo dhan caqdiga nikaaxa ayaa waktigeedii oo dhan ku tacaluqay dabeetana waktiba uma soo hadhin ay caqdulijaaro gasho saasay markaa yidhaahdeen markaa waxaa meesha ka soo baxaysa dee waxa weeyaan caqdi kaleba caqdulijaaraba ma geli karayso ilan waktigeedii oo dhan ninkeediibuu ku mashquulsan yahay markaa weji daciifa weeyi sida saxda khuraasaaniintuna aanay wax kaleba sheegin madaaibta kale oo dhamina taqriiban ay taqriirinayso waa in ijaaradii ay u banaan tahay bal yani yaan la waafaqin in ilmaha nuujintiisa loo ijaaranayo ilmaheede laakiin si guud in caqdulijaarihii uu u banaan yahay weeyaan hadduu u banaanaadan inaga madhabkeena iyo jumhuurkuba sida ay qabaan ilmaheeda nuujintiisa waa loo ijaaran karaa oo ninkeedii wuu u ijaaran karayaa dabcan waa laysku waafaqsan yahay hadday mualaqo tahay sida inoo soo socoto waa ti aayaduna ay sheegtay fain ardacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna wuxuu yihi wain kaanat baainatan haddii ay tahay mid la kala tegey oo alaaq baaini uu ku dhacay ama faski iyo wax lamida jaaza istijaaruha yani qowla waaxida ama wajhan waaxida in la ijaarto oo ilmaheedii inay nuujiso loo ijaartaa way banaantay de naskiibaaba sheegay fain ardacna lakum fa faatuuhuna ujuurahuna ila mualaqadiiba aayaddu ka hadlaysay fain alabat ujrata lmili hadday haddaba codsato ujrat lmili iyadoo kale wixii ilmaan ay ku nuujiso qudimat cala alajnabiyati waa laga hormarinayaa gabadh kale oo iyadu ilmaha ka ajnabi oo aan hooyadii ahayn baa loo jeedaa oo iyaduna lacag dooneysa oo ujratulmitl iyaduna dooneysa dee kol haddii ay lacag bixi uun tahay lacagtiina isku mid tahay hooyadii baa ka xaqle taas iyadu hadal male haddaba cibaarada halkan dhacday waqiila in kaana lilabi man turdicuhu bigayri ujratin saasaa nusakda badankeeda ku taala makhtuudaadkana ku qoran kifaayat nabihuna uu qorayaa markaa waqiila haddii halkan la yidhaahdo waxay u ekaanaysaa inuu leeyahay xaaladaa horena waa wa wa wa waa waa ariiqo tan soo socotaana waa ariiqo kale muhadabkana sidaa uu dhigin ee laba xaalo iyo ka kala hadlay shaarixan shirbenina waqiilada wuu iska xadfay waayo meeshi si kale u ekeysiineysa waxaan laba ariiqo marka waa kala laba xaalo taa hore ee laleeyahay qudimat cala alajnabiya waa markii ajnabiyadu ay lacagta iyaduba doonaysa wax lamida iyaduna rabto laakiin haddii ay bilaash ku nuujineyso ama ay lacagtii wax ka tanaasuleyso waa xaaladan labaadee uu ka hadlayo markaa qiiladu meesha ma qabanayso markaa sidan udhigay waa inka muhadabkana saas sidan uu sameeyey aan hadda oo halkaan maaratay laba xaalo ayuu kala dhigaa qiila halkan mu odhani wain kaana lilabi man turdicuhu haddii aabbuhu uu helayo cid u nuujisa bigayri ujratin lacag la-aan hooyadii baaba tidhi war anagaa kuu nuujiniye noke ama walaashi soo arki mayse fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa ana alumma axaqu bihi buu yihi isagu musanifku sida sixada badani waa in hooyadu ay u xaq leedahay oo aan ilmihii laga qaadaynin maxaa yeelay caanaheedaa u munaasiba iyadaana u naxariis badan xaggaasuu ka eegay laakiin muctamedku waa qowlka kale ee odhanaya ninkiioo ninku inuu ilmahan yar caana la rabaa dee markaa caanihii lacag la-aan ku siin karayo in lagu qasbo la yidhahdo ilow ilow lacag bixi sax ma ah markaa waxay noqonaysaa taa ama u lacagta yar ama bilaashka ah waa uu u weecsan karaayo iyada ayuu odhan karaa ha ii nuujiso walaa tajibu ujrat radaaci ijaaradan ama ujuuradan radaaca ama nuugmada lama yeesho limaa zaada cala alxawleyn oo maarata xaq looguma laha ninka inuu ka bixiyo labada sano wixii dhaafsiisan iyadoo ilmihii laba sanadood uu jaqaya wixii ka badan la yidhaahdo soo bixi ujuuradeeda kuma waajibayso waayo sharci ahaan dee muddadii radaacu waa intaa wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamileyn waman malaka cabda aw amatan halkaa wuxuu kaga baxay nafaqadii qaraabada wuxuu u gudbayaa nafaqadii mamaaligta wuxuu yihi waman malaka cabdan qofkii adoon le aw amatan ama adoon le lazimahu nafaqatuhumaa inuu nafaqeeyaa waa waajib wa kiswatuhumaa inuu markaa hugoodii bixiyaana waa waajib oo xadiidkii saxiix muslimka ku jiray yaaba lahaa lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu acaamkiisa iyo kiswadiisa ayuu leeyahay walaa yukallafu min alcamali maa laa yutiiq shaqo aanu karayna qofkii addoonka ahaa laguma kelifi karo xadiid kale lilmamluki nafaqatuhu wa kiswatuhu bilmacruuf buu lahaa qofkii mamluuga ahaa waxaa u waajibtay nafaqadiisa iyo iyo kiswadiisii si markaa curfiga waafaqsan fain hadday addoontu tahay mid markaa loogu tala suriyad laga dhigtay waa tii markaa dee sayidkeedu uu markaa ku istimtaacayey ee uu markaa aanu markaa dhowraye taxsiinka uu sameeyey uu xijaabay fudilat calaa amati alkhidmati addoontii khidmada iyo shaqada loogu talagalay waa laga sara marinayaa filkiswati xagga dharka waaye waqiila laa tufadalu waxba laga fadili maayo waa isku midna waa la yidhi marka tafdiilkani waa iska tafdiil nadbiya oo maadaama ay sidii zawjaadka loo ekeysiiye xaaskii loo ekeysiiyeyo ubad laga rabo dadkii laga qariyey dee in markaa waxa weeyaan caadadaaba ayaaba iska ah in markaa iyadu waxyaalo aanay kuwan kala helaynin shaqada loogu talagalay ay hesho iska arrin markaa curfigana ku dhisan iskana manduubabaad wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yujlisa algulaama aladii yali acaamahu macahu an yujlisa inuu soo fadhiisiiyo algulaama aladii yali acaamahu inankii addoonka u ahaa ee raashinka u qaabilsanaa iyo cunto karinta macahu inuu isla soo fadhiisiiyo uu cuntada la cuno fain lam yafcal haddaan usoo fadhiisiinin cuntadii hala cune acamahu minhu inuu cuntadii wax ka siiyo iyaa fiican maxaa yeelay dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qofkii markaa addoomihii isagoo markaa la hadlaya aynu markaa la milkiyey waxa uu yihi inamaa hum ikhwaanukum jacalahum allahu taxta aydiikum faman kaana akuuhu taxta yadihi falyuطcimhu min طacaamih walyulbishu min libaasihi waa walaalihiin oo ilaahay idiin soo gacan geliye midka ilaahay walaalkii usoo gacan geliyaa raashinka uu cunayo waxa ka siiyo dharka uu xidhanayana waxa uga geliyo oo yani waxa weeyaan in markaa waxa uu isagu isticmaalayo isagana markaa dharkiisoo kale inuu usoo iibiyo oo cuntadiisoo kale uu siiyo iyay tahay sida fiican xadiidkii kale isaguna markaa saxiixeynka ku jiray waxa uu lahaa idaa ataa aadakum axadakum khaadimuhu biacaami midkii shaqaalihiisu markuu raashinka u keeno fain lam yujlisu macahu falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn haddaanu fadhiisinaynin yani inuu fadhiisiiyo yaa fiican eh haddaanu fadhiisinayn hala cune eh waxa wey kol darsiin iyo laba darsiimood oo fiican baa la yidhi maaha uun wax markaa intay ku kaakiciyaan maaragtay safradda haddana markaa meesha kaga dhaqaaqee luqmo ama laba luqmadood oo wax ku filan ha siiya baale wuxuu ihi walaa yukalifhu yaanu ku kalifin min alkhidmati shaqada maa yudiru bihi wax dhib u lama ogolo taas laa tukalifuu min alcamali maa laa yutiiquun shaqo karin laguma kelifi karo wa yuriixu ha u raaxeeyo fii waqti اlqayluulati waqtigii qayluulada waqtigii naseeska ama maarata hurdadan maalinimada ama maaragtay la seexanayo maarata waktiga duhurka ama nisfu nahaarka maalinta bartankeeda hurdada yaree la seexdo iyaa qayluula la yidhaahdaa markaa waktigaas waa nasashada shaqadii ha ka nasiyo waktigaasi waa sidii caado u tahay waktigaasoo keliya waa sidii kolba caado u tahay waa cala alcaada xagga shaqada saacadaha ay caada ahaan la shaqeeyo ayuun buu shaqeynayaa inta la nastana wuu nasanayaa xidhiidh ugama dhigeysid shaqada wa fii waqti اlistimtaaci in kaana lahu mraa waqtigii daba markaa istimtaacaya zawjadiisa uu ku istimtaacaya haddii uu xaas leeyahay iyadana waa loo fasaxayaa wain saafara bihi haddii uu la safro arkabahu cuqbatan kaltan ayuu markaa gaadiidkii ufuushiinaya ula kaltamaya marna isagaa fuulay marna isaga ma odhanayo adiguna lugee aniguna dameerkaan saarnaanay walaa yastardicu ljaariyata addoontii uu lahaa ku nuujisan maayo markaa walad aanay iyadu dhalin ilaa maa yafdulu can waladiha wax ilmaheedii ka dheeraada mooyaane hadda iyadii caruur dhashay ilma dhashay markaa irmaan tahay inuu caruur kale oo dumarkiisu dhaleen intuu u keeno kuwa nuuji yidhaahdo keedii oo baahan iyadana lama ogola ee marka ilmaheeda wixii dheeraad ka ah ayuunbaa caruurihiisa kale uu markaa nuuji odhanaya waa addoontii maaha xaaskiisii ilan xaaskiisii kuwiisii bay diidi karaysaaba iyadu iyadu dhashay iyadu hadal male laakiin waa addoontii dee adoonta waaa le iyadiiba isagaa iskale marka caanaheedana waa milkigiisii oo isagaa wixii o dhan ba iskale laakiin haddana ilmaha ay dhashay wixii ka dheeraada ayuunbaa ubadka kale ama addoomihiisa kale ay dhaleen ama zawjaadkiisuba ay dhaleen ama meel kaleba uu ka keenay dee lacagu ka qaadanayo ay markaa uu nuuji odhan karaa liqawlihi tacala laa tudaara waalidat biwaladiha tu markaa wa maarata waalid ah ilmaheeda laguma dhibaateeyo wain maridaa addoonkii iyo addoontii hadday ay bukoodaan anfaqa calayhimaa waa uu markaa nafaqaynayaa oo yacni waxa weeye wixii ay u baahnaayeen ayuu bixinaya oo nafaqada nafaqada aqaaribta iyo nafaqada addoomuhuma waa alkifaaya waxay u baahan yihiin oo dhan weeyaan xataa dawadii iyaga waa laga bixinaya iyo ujratu abiibkii waa laga bixinaya wuxuu yihi wain malaka bahiimatan neef xoola ah hadduu leeyahay wajaba calayhi alqiyaamu bicalfiha inuu markaa waxa weeyaan u qumo calafkeedii ayaa waajib ku ah oo uu markaa ama dee uu calaf u keeno ama uu dhulka kusii daayaha soo daaqde walaa yaxmilu calayha maa yudiru biha kuma qaadi karo oo kuma rari karo wax dhib ku keenaya iyaduna uma banaana maxaa yeele waa noole waa nafley maaratay tacdiib iyo dhibaatayn in loo geysto lama ogola walaa yaxlubu min labanihaa caanaheeda ka lisi maayo ilaa maa yafdulu can waladiha wixii ilmaheeda dheeraadkaa ah mooyaane sidii dadkii oo kale lama ogola in markaa la qadiyo marka caanadiiqdii waxaa laga yaabaa inay shilinka un eegaan wararka qaarkood laakiin lama ogola in markaa maqashi in ay meesha ku gaajooto oo gaajo lagu dilo lama ogola markaa waxaa la yihi waxaa markaa ku filanina waa wixii uu ka dhergayo wixii uu ka dhergayo weeyaan waa in la dhergiyo wain imtanaca min alinfaaqi calaa raqiiqihi hadduu diido inuu addoomihiisii nafaqeeyo aw bahiimatii ama maaragtay xayawaankiisii xoolihiisii inuu nafaqeeyo uu diido ujbira calaa dalika waa lagu qasbi addoomihii inuu nafaqeeyo ama iibiyo ama xoreeyo sidoo kale bahiimadiina inuu nafaqeeyo ama iibiyo ama sii daayaha soo daaqdee ama hadday wax la cuno tahay u gawraco laakiin halkaasay iigu jiraysaa waanay gaajoonaysaa waxba lama siinayo lagaa yeelimaa maayo fain lam yakun lahu maalun wax uu ku nafaqeeyaa haddaanay jirin ukriya caleyhi waa laga kiraynayaa cid baa markaa maarata loo kiranaya addoomihiisi ay u shaqeeyaan lacag ka keenaan in amkana ikraa in la kirayo hadday suuragal tahay weeyaan xool xayawaankiisina waa saas oo kale in lam yumkin haddii in la kiraya ay suuroobi weydo nafaqana aanu meesha ku haynin meeluu usii da maaratay dee sii daynayo waxaasna aanay suuroobin biica caleyhi waa laga iibinaya oo cid kaloo nafaqaysan karaysa iyaa laga iibin isagana lacagtaa la sii wain kaana lahu umuwalidan addoon umuwalada hadduu leeyahay walam yumkin ikraauhaa in la kireeya ay suuro in la ijaara ay suuroobi weydo oo matala dee la waayeyba cid markaa ijaarata walaa taswiijuhaa in la guuriyo oo nin markaa nafaqeeyo laga loo guuriyaana ay suuroobi weyday fayaxtamilu buu yihi sheekhu ama fa yuxtamalu waxaa la suuraysan karaa ama fa yaxtamilu markaa yani macquul noqon karta an tactiqa aleyha ama an tuctaqa aley in laga xoreeyo an tuctaa saasay ku fiicanta an tuctaqa calayhi in la laga xoreynayo oo laohanayo saasi markaa ku xorowday waa ixtimaal buu yihi wayaxtamilu waxaa kaloo suuragala ah, waa sida dee rajaxane anlaa tuctaqa inaan lagu dul xoreynin maxaa yeelay de markaa ilan ciddan kale ma lehe adoonka qofkii lahaa unbaa xoreyn kara ee waxay noqonaysaa umuwaladkii lamana iibin karo oo iibkiina suuragal maaha marka waxay noqon in baytulmaalka laga nafaqeeyo marka nafaqat laqaaribi wاlmamaalik waa muqadarat bilkifaaya wixii ku filan ee kifaayadooda ah ayuunba iyadu ku qadaran tahay muctabarat bilkifaaya tii zawjaadkee qadarnaydee mudooyinka iyo mud iyo niska iyo waxaa ahayd ma aha iyadu waa xasb alxaaja wixii kolba ay u baahan yihiin dhakhtarkii hadday u baahdaan waa la siinaya dharkii markay ubaahdaan baa la siinaya maarata raashinkii wahaakada xataa waxaa la yihi kii markaa aadka dee maarata cunada badnay wax badan cunayey cunadii badnayd baa la siinaya wixii maaragtay qof walba kifaayadiisi baa la siinaya baabulxadaana waxaa sheekhu nafaqaadkii uu daba dhigay xadaanada xadaanadu waxa weeyaan waa tarbiyatu man laa yastaqilu biumuurihi bima yuslixuhu wayaqihi camaa yaduruhu qof aan madax bannaanaan karin oo arrimihiisa aan u madax bannaanaan karin xanaanayntiisa iyo barbaarintiisa iyo daryeelkiisa weeyaan maxaa soo gelaya markaa caruurtii baa soo gelaysa dadkii walwaallaa baa soo gelaya kuwaasi aan iskood isu taagi karin in markaa mas-uul laga ahaado oo la daryeelo mooyaane daryeelkooda ayaa xadaano la yidhahdaa ama xanaano iyo xanaaneyn min alxidni baa laga keenay xidnina waa dhinaca ode de ilmaha yar waata halkan lagu hayo dhinacii markaa halkan kilkilada hoosteeda intaasaa markaa xidni la yidhaahda waayahay markaa dee xadaanadii maadaama ay tahay ilmihii yaraa wax de iyaduna markaa waxyaali waajibaya wax kamida nafaqadii in markaa la daba dhigo munaasib bay noqotay waaya wuxuu yidhi haddaba waidaa tanaasaca nisaa dumarkii hadday isku qabtaan fii xadaanati ifli ilmaha yar xanaanayntiisii qudimat ilummu hooyada ayaa u xaqle dumarkii markay noqoto dumar iyo markay noqotan isaga inoo sheegi doono sideedaba annisaau alyaqu biha dumarka ayaa xanaanaynta iyo daryeelka qofkan markaa eh, jilicdasan dumarka ayaa ayaa eh, u munaasibsan oo xaggii naxariistii iyo adkaysigii eh, ayay labadaba la dheer yihiin raggii haddaba wuxu uhi waidaa tanaasaca nisaau dumarkii hadday ku murmaan ay isku qabsadaan fii xadaanati ifli ilmaha xanaanayntiisii qudimat ilummu ayaa u xaq yeelanaysa oo namber kow iyada ayaa ah anti axaqu bihi waa kii nebigu ku yihi alayhi salatu slam gabadhi marka ay tiri iyadiyo ninkeediio ishaysto oo markaa isfuray ayay tii ya rasuula ina bni hada kaana baطnii lahu wicaaan waxijrii lahu xiwaaan wahadyii lahu siqaa waina abaahu alaqanii wazacama anahu yanzicuhu minii ilmahan yar bay tihi calooshaydaa weelu ahayd de aanu dhalan weeyaan dhabtayda ama maaratay dhabtayduna waxay u ahayd xero naaskayguna wuxuu ahaa cabitaan iyo waraab aabbihii intuu i furay ayuu haddana sheegtay inuu iga jiidanayo iga qaadanayo waay ku wuxuu ku yiri nabigu ala sl anti axaqu bihi maa lam tankixi adigaa u xaq inta aanad guursan haddaba qudimat ilummu iyada ayaa la hormarinaya uma ummahaatuhaa haddana hooyooyinkeed yani hooyadeed haddana ayaydeed wahaakada alqurbaa falqurbaa saasaa noo qoran laakiin nusakdu waa alaqrab falaqrab markaa naxwi ahaan ayaa alaqrab falaqrab taasi laga yar fiican ya alaqrabu falaqrabu waa raggaadba saas la yidhahdaa se u kala dhow yihin markaa afcalu tafdiilka haddii an la geliyo muanafkii de waa loo ta'niisiyaa alqurbaa in la yidhaha bay ahayd sida noo alqurbaa falqurbaa say u kala dhow yihiin way hooyooyinkeed yani ilmaha hooyadii baa kow ah hooyadeed baa ku xigta haddana ayeydeed hooyaa ku xigta wahaakada saasoo siwas kolka xaggaa laga soo dhammaado ee iyadii la waa ee hooyooyinkeed la waayo ayaa uma umulabi ay aab maaratay aabbaha hooyadii ay imanaysaa aabbaha hooyadii markaasay soo gelaysaa markaa dee ayaydii hooyo iyaa ka xaq leh ayaydii aabbo uma ummahaatuha hooyadaa markaa xagga aabbo hooyadii waxaa kusoo xiga iyada hooyooyinkeed baa ku soo xigaysa uma umuljaddi waxaa soo xigaysa awowga aabbo ayaa laga hadlayaa hooyadii iyo iyaduna halkaa imanaysa uma umahaatu haddana iyada hooyooyinkeed yaa ku soo xigay walaa xaqa liummi ummi awowga hooyo hooyadii xaq male iyadu ila isagii baan aq lahayn oo san dhexalkaba usoo gelaynin ayaanu xadaanadiina usoo gelay de markaa isaga iyo marka kuwii isaga dhalayna waa waa isagunba lamid noqonaya uma luktu waxaa ku soo xigaya markaa awowga iyo hooyooyinkii markay dhammaadaan waxaa ku soo xigaya alkhtu lilabi wاlummi walaashii shaqiiqada ahayd uma alkhtu lilabi haddana walaashii aan shaqiiqada ahayn uma alkhtu lilummi haddana walaashii xagga hooyo wa qiila qiil baa yihi tuqadamu lkhtu lilummi cala alkhti lilabi walaasha xagga hooyo ayaa ka hormaraysa walaasha xagga aabbo ayuu qiil leeyahay walawalu huwa lmansuusu laakiin nasku waxa weeyaan waa naskii shaaficiye waa ka hore oo in walaasha xagga aabo ay walaashii xagga hooyo ka hormarayso weeyaan maxaa yeele walaashii xagga aabo xaggii dhaxalkii iyo nasabkii iyo wax badan bay kaga xoog badan tahay tii xagga hooyo qiilkani isagu wuxuu ka eegay hooyaduba waa ti aabbaha ka xoog roonayd markaa eh, maaratay inanteeduna inantiisa ha ka xoog badato buu le qiilkaasi ka eegay wuxuu yihi walaalihii markay dhammaadaan uma alkhaalatu habaryartii baa laga kusoo xigta uma alcamatu habaryarihii haddii la waayana edadii baa halkaas soo geli intaasoo dham waa jadiidkiiba qaabkaa u tartiibiyey waxaanu ka eegay dee xaggii hooyadii ayaa marka hore la qadimaya sida naskuba ahaa markii hooyadii iyo hooyooyinkeed laga soo dhamaado aabbihii isagaa xaggii kale ugu soo dhow hadda iyo hooyooyinkii ila dumarkiiba alyae awowgii iyo hooyooyinkii saasay markaa noqonaysa deetana markii intaas laga soo dhamaado usuushii ayaa waxaa imanaya xawaashidii oo walaalihii ah iyagiina markaa sidii ay u kala xoog badnaayeen iyaa loo kala horreysiinaya waxaa deetana markii iyagii laga dhammaado ayaa habaryarihii ay halkaa imanayaan oo habaryartiina way ka horeynaysaa idadii maxaa yeel nabigu waa kii alumma alkhaalatu bimansilati lum hooyadii bay la martabo tahay markaa idadii way ka horeynaysaa kaasi waa jadiid wa qaala fi lqadiimi qadiimka shaafici wuxuu yihi tuqadamu lummu sidii an alka kusoo marnay hooyadu iyadu waa kow oo cidi kama horeyso uma umahaatuha hooyooyinkeedna way kusoo xigaan uma alakhawaatu hooyo iyo hooyooyinkeed waxaa kusoo xiga ilmahan yar gabdhihii la walaalaha ahaa oo muxuu dib dhigay ayaydii aabbo iyo hooyooyinkeed waxa xagga dambu geeyey qadiimku ayaa kusoo xiga uma alkhaalatu uma ummahaatulcabi halkaasi markaa soo gelayaan buy oo hoo maaratay aabbe iyo hooyooyin aabbe hooyooyinkii waxaa ka horeynaya buu yihi hooyo iyo hooyooyinkeed oo markii horeba ka horeeyey waxaa kaloo halkaas soo gelaya walaalihii iyo haddana habaryarihii halkaasay soo gelayaan buu yihi oo way ka horeynayaan dumarkan xagga aabbe ka soo jeeda marka taas jadiidku waa uu diiday oo waxa uu leeyahay ayeeyadu iyada ayaa ka naxariis badan walaalaha marka ayeydii xagga aabo walaalihii way ka horeynaysaa kol hadday walaalihii ka horeysa de habaryare iyo edana hadalkooda beda saasuu ku yidhi adaba uma ummahaatuljaddi baa kusoo xigay uma alcamatu wlwalu asaxu buu ku kaa hore oo de jadiidkii ahaa ayaa asaxiya xaggaasi waa dumarkii wain ijtamaca maca anisaai rijaalu dumar iyo rag hadday meesha isugu yimaadaan qudimat ilummu hooyadu iyadu cid kama horeynaysa iyadaa u horeyn uma ummahaatuhaa waxaa haddana ku soo xigi hooyooyinkeed uma alabu aabbihii baa kusoo xigi marka aabbihii iyo sodohdii sodohdii baa ka horeynaysa ilmihiisi yana hadday islaantii kala cararaan oo islaantiina ay maalan noqoto qof aan maaragtay ilmihii kafaalo qaadi karin inay xanuunsanayso ama si kaleba uqaado sodohdii baa ka qaadanaysa oo xataa sodohdii ilmihii way ka qaadan hadii hooyadii meesha laga waayo iyadii baa ka horeynaysa iyo hooyadeed lanno iyadu waa de waa hooye weeya uma alabu markaa kadib u aabbihii imanaya uma umahaatuhu hooyadii iyo iyo hooyooyinkeedna way sii dambeeyaan isagiiba kasii dambeeyaan iminka inta badan sodohdu sodohda ama waxaa tiraad yani inanka hooyadii waxaa laga yaabaa inay xoogaa dhibsato in caruurtii la iska xigsiiyo de caruurtii inta badan dumarkunbaa iska wadwata oo waa laga iyado hooyadeed in ataa midba udirtaa laga yaabaayo ay haddana iskauno haddii markaa inanka hooyadii ilmo yar damacda in loo dhiibana naftuba inay ka baxdo oo markaa maanto dhan isla kadeedmo yaa laga yaaba marka waxba yaan la dhiibsana kolka horeba sharciga ayaa xaggan awooddii siiyey markaa inay marka horeba iyagu rabeeyaan iyaa sharcigu awood u siiyey uma ljadu awowgii markaa aabbe iyo hooyooyinkiibuu ku xigaa uma ummahaatu hooyooyinkiina isagay kusii xigaan uma alakhawaatu kadib bay markaa walaalihii ay imanayaan markaa akhawaadkii aabbuhu ka xaqliyey awowguna uu ka xaqliyey maxaa yeeley waa waa waalid weeyaan waalidkuna waa ka naxariis badan yahay walaalaha uma alkhaalatu habaryartii dee marka horeba walaalaha way ka dambeysay uma alcamatu eedadu way kasii dambeysay waxaaso dham waa calaa daahiri nasi waqiila qiil baa yihi tuqadamu اlktu lilabi wاlumi wاlktu lilumi wاlkhaalatu calى اlabi wa huwa aharu abusha kusugu qiil baa wuxuu leeyahay tuqadamu اlktu lilabi wاlum walaashii shaqiiqada ahayd iyo wاlktu lilumi tii xagga hooyo tii xagga aabban un ma aha wاlkhaalatu iyo habaryartii saddexdaasi way ka horeynayaan cala saddexaasiba aabbaha way ka horreynayaan oo saddexduba dee xaggii hooyaday soo mareen ilan walaashii shaqiiqada ahayd xaggii hooyana way soo martay xaggii aabana way soo martay marka hooyadiiba awood siinaysa buli tii xagga hooye ahaydna dee xaggii hooye abay soo martay habaryartii iyaduna dee xaggii hooyay soo maraysa kasoo gudbaysa marka wixii xagga hooye dumarkii ka soo gudbay sida hooye iyo hooyooyinkeedba ay aabbaha uga horreeyeen ayay kuwanna aabbihii uga horeynayaa buu yihi waa waabuu rajaxayo wuxuu yihi wahuwa aladharu qiilkani ka xooga badan isagaaba a laakiin sida saxda ah waxay leeyihiin maya walaalahan aabbuhu ka naxariis badayey waayo waa waalid weeyaan si kastoo iyagu dumar u yihiin o unaxariis bada lakin haddana mar walba waalidku wuu ka naxariis badayaa habaryartiinadayduna waaba kasii durugsanto iyagaaba ka horeyn jiray walaalahaaba ka horeynayay marka intaba aabbaha ka horeynay wa ama alikhwatu walaalihii ragga ahaa wa banuuhum iyo wixii ay dhaleen inamadoodi inamadii ay dhaleen walacmaamu adeeradii wa banuuhum iyo ilma fa inahum raggaasi kal abi waljadi aabbaha iyo awowgay lamid yihiin fi lxadaanati xaggii markaa barbaarinta yuqadamu laqrabu minhum kolba koodii u soo dhow iyaa dee lasoo hormarinayaa oo walaalihii way ka horeynayaan adeeradii adeeradii ilma adeeradii way ka horeynayaan saasay noqonaysaa yuqadamu alaqrabu minhum falaqrabu say u kala dhow yihiin calaa tartiibi lmiiraah qaabkii dhaxalkaba loo ratibay calaa daahiri nasi naska shaafici daahirkiisu saas weeyi wa qiila waxaaba la yihi qiil baaba yihi laa xaqa lahum fi lxadaanati maba soo galaanba qiil baa isagu leh walaalaha ragga ah iyo adeerada iyo dadkan aad ka sheekaynaysaan ragba waxaa ka soo gala xanaanaynta aabbaha ragga kale oo dhammi maba soo galaan qiil odhanaya baa jiro oo leh dee waxaan waxa weeyaan dumarka ayaa arintan uaq maaratay waxa weyaan u mudan iyaga ayaa awooddeeda leh naxariisteedii leh dadkan kale ma laha aabbihii awogu ku kusoo galeen naxariistaa badan iyay kusoo galeen kuwa kale oo dhammi maba soo gelayaan qiilla baa jira laakiin sida saxda ah way soo gelayaan casabadeedii xaq bay uleeyihiin iyaguna casabadii ilmaha yar wuxuu yihi waidaa balaga asabiyu ilmihii yaraa markuu uu gaadho sabca siniina toddoba jir wahuwa yacqilu isagoo wax kala garanaya oo tamyiizkii leh khuyira waxaa la kala dooransiin bayna alabaweyni labadiisii waalid aabbihii iyo hooyadii waa la kala dooransiin waa haday kala tegeen wey marka toddoba jirka un kuma xidhna arrintu tamyiizkay ku xidhan tahay inuu qofkani qof mumayisa yahay qof mumayisa inuu yahay ayaa xukunku uu ku xidhan yahay wuxuu yidhi khuyara bayna alabaweyni labadii waalid baa la kala dooransiinayaa sida marka axaadiista saxiixa ay tustay oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu kala dooransiiyey fain ikhtaara axadahumaa hadduu mid ahaan doorto sullima ilayhi waa lagu wareejinaya fain kaana abnan ilmahan markaa wax kala dooranaya hadduu inan yahay fakhtaara lumma hooyadiina uu doorto kaana cindaha bileyli habeenkii uu la joogaya ilan waa ka u xaq yeelatae wa cinda abiihi binahaar aabbihiina maalinta ayuu u imanayaa si aan u dayacminoo wax loo baro oo loo edbiyo oo eh, waxbarastiisii aabbihii baa ka mas-uula carruurtu waxay baranayeen iyo halkay gelayaan iyo iskuullada ay gelayaan iyo waxay dhiganayaan aabbahaa ka mas-uula haddii eh, de maaragtay sifadii wilaayada uu leeyahay wain ikhtaara alabu wain ikhtaara alabadhe hadduu aabbihii doorto kaana cindahu bileyli waannahaar habeen iyo maalinba wuu la joogaya walaa yumnacu min ziyaarati ummihi loona diidi maayo ilmihii uu markaa hooyadii soo booqdo maalinta uu doono laakiin dee markaa aabbo habeenkiina de isagu la joogo oo kan isagii doortay maalintiina kolka horeba isagu u imanayo de isagaa waxbarayo oo tacliintiisa ka mas-uulaha walaa tumnacu lummu hooyadii loo diidi maayo min tamriidihi inay baxnaaniso hadduu buko ida xtaaja markii u baahdo hadduu baxnaano u baahdo oo xanuun iyo waxyaale ay jiraan hooyadiibaa markaa dee arrintaa u qumaysa maxaa yeelay aabbihii inuu markaa sidii loo baahnaa uu ugu fillaan waayo ayaa laga yaabaa markaa dee haddii markaa gurigii uu la joogay aabbihii uu aabihii ogolaado inay halkaa ku baxnaanayso halkii bay ku baxnaaninaysaa hadduu diidana way la wareegeysaa intaa uu xanuunsanayo wa in kaanat bintan hadday inan tahay oo wakhtaaratil aba ay aabbaheed doorato awil umma ama ay hooyadeed doorato kaanat cindahu qofkii ay dooratay bay la joogi bileyli wanahaari habeen iyo maalinba oo la maayo maalintii haddaad hooyada dooratay maalintii aabaha u kaalay waxa ku baro oo waxa weeyaan inanta bixbixitaanka lama barayaba gurigeed joogto wixii la barayana de markaa waa la baraya la dayici maayo oo aabbihii baa laga doonaya inuu ka warhayo wa calayhi mulaaxadatuha bilqiyaami bitadiibiha wa tacliimiha sida sharaxa uu ku ohanayo laga rabaa inuu ka warhayo halkeedaa kaga warhayo edbinteeda iyo waxbaristeeda iyo wixii loo baahnaa laakiin soo lugeeyo aabba u kaalay maalin walba soo bax lama odhanayo walaa yumnacu loo walaa tumnacu ama walaa yumnacu laakharu dhe walaa yumnacu laakharu kii kale loo diidi maayo kay dooratay maaha kii kale loo diidi maayo min ziyaaratiha inuu soo booqdo marka ay caafimaad qabto wa ciyaadatiha inuu soo booqdo marka ay xanuunsanayso markaa ziyaara iyo ciyaada inaga af somaliya de booqasho bay noqonaysa laakiin af carabiga way kala duwan yihin waa booqashadii caadiga ahayd ciyaadaduna waa qofkii xanuunsanay marka lasoo booqo <coughs> marka kii kale inuu soo booqdo kii ay dooratay mooyaane loo diidi maayo laakiin waxaa la yidhi ziyaaradu dee waxay noqonaysaa xasb alcaada maali saacad walba soo dul istaag maaha sidii da ila markaa waxa weeyaan gacan kuhayntii baad markaa ayaad eh, muran gelinaysa de sidii markaa cala alcaada bayna alxiini waalaakhir kolba wakti baad soo booqanaysa si aan caadada ka baxsanayn wain ikhtaara axadahumaa hadii ilmihii uu labadii waalid mid doorto uma ikhtaara alaakhara hadana kii kale uu doorto xuwila ileyhi kaa kale uu haddana marka dambe doorta iyaa loo bedeli fain caada hadduu kii hore ku noqdo wakhtaara alawala kiisii hore uu doorto uciida ileyhi waa loo celin kolba kii uu doorto iyuunbaa loo geynaya waa haddii aanay soo bixin baa la yidhi in maskax ahaan aanu fiicnayn hadday laakiin soo baxdo inuu iska un aanay waxba aanu kala dooran karaynin markaa hooyadaa loo daynaya waayo waxaa caddaatay tamyiiskiisii inaanu saxsanayn lakin hadday iska kolba xiiso tahay kolle hooyadii uxiisoonay kolle aabihii uxiisoonay waa kolba kugu xiisooday baa loo daynaya hutaga wain lam yakun lahu abun walaa jaddun aabba iyo awowtoona haddaanu joogin walahu casabatun laakiin casabe uu leeyahay hayruhumaa labadooda aan ahayn sida walaalihii iyo adeeradii iyo kuwaas khuyira bayna اlumi wa baynahum calىa aahir اmadhab aahirmadhabku siduu yahay waa la dooransiin war ma adeerkaabaad raacaysaa mise hooyadaa baa la odhan ma walaalkaabaad raacaysaa mise hooyadaa waa caadi haddaan iyagu isku daysan hadday isku daysaan de caadi hadalba male marka wuxuu yihi fain kaana alcasabatu casabadan meesha joogta hadday tahay ibna camin inadeer ilmaha hadduu u yahay lam tusallam ileyhi loo dhiibi maayo albintu inan kan casabada iyo hadduu ina hadday meeshu inan tahay ilmaha yari waa inan casabada may joogin waa in adeerkeed isagii hadday doorato lagu wareejin maayo ilan maxram uma ahe khaasatan waa haddii ay tahay dee inan markaa jidh leh oo markaa waxa weeyaan aanay banaaneyn lala khalwado ilma yar oo de markaa mushtahaad ma ahayn ay tahay iyadoo hadal ma laha kujir iyo laba jir iyo saddex jir iyo waxaas dhib ma laakiin inan sideed jir iyo sagaal jir iyo toban jir iyo noqotay loo dhiibi maayo laakiin xaqiisii haddana dhici maayo oo isaga ayaa magacaabaya cidda loo dhiibayo wa qiila qiil baaba yidhi laa xaqa ligayri اlaabaaءi wاljdaadi fi lxadaanati raggii marka la joogo aabbayaasha iyo awoyaasha waxaan ahayni xanaanaba male qiilka ka horeynu soo marnay waa takraar aniga nuskadayadani maba qorayso oo uu ka jaray musanifku shaarixu waayo arrinta hore nusoo sheegnay wixii aan aabba iyo iyo iyo awow ahayni xadaano maleeyihin marka raggii la joogo mise malaha horuu usoo sheegay laakiin maktuudaadka kitaabka de way ku qoran tahay waa markaa waa takraar wain wajabat lilumi xadaanatu hooyadu haddii haddaba xadaanadii xanaaneyntii u waajibto oo famtanacat ay iska dayso ma haynaya bay tihi caruurta lam tujbar cidi ku qasbi mayso waayo waxani waa xaq ay lahayd hadday idin ka tanaasushay dee sideedaba arrimahani daryeelka caruurtu aabuhu saaraa wa tantaqilu waxay u gudbi ilaa ummiha hooyadeed hadday iyadoo diyaar tahay iyadii hadday diiddo aabbihii ikeena iska keena ma odhanayo hooyadeed baa haddana loo ma qaadanaysaa hadday iyaduna tiraahda may tii haddana maarata ayaydeed waxaas markay soo diidaan ayuu aabbihii uu dee la waqiila qiil baa yidhi hadday hooyadii diiddo tantaqilu ilal abi meeshan sodohdu soo geli mayse aabbaha ilmaha yar ayaa hadday hooyadii diiddo haysanaya oo sodohdii kuma qabsan karto wuxuu ka eegayaa sodohdii maanta way xijaabantaho ilanteedii baa joogta oo xijaabtay laakiin iyadii baa diiday dee aabbihii markaa usoo gudbaysa xaggaasu ka eegay waxa la laleeyahy waxaan dhaxal ma ahee arrintu dhaxal maaha waa ilmahan yar barbaarintiisi iyo xanaanayntiisii weeyaane isxijaab waxaa la yihahdaa ma jire iyadiibaa marka markay tan meesha ka baxdo oo ay diiddo tii kalunbaa soo gelaysa walaa xaqa fi lxadaanati liabil ummi awowgii xagga hooyo isagu xanaanaynta waxba kuma laha san hore usoo sheegay walaa liummahaatihi hooyooyinkiina dee iyaguna soo geli mar haddanu isagii soo gelaynin kuwii isaga markaa uu ku soo gudbayna soo geli maa soo geli maayaan marka waxa la awogan xagga hooyo de waa lidacfi qaraabati bay qaraabanimadiisa daciif yani waa aggii axkaamtii qaraabada xaggii dhaxalkii iyo xaggii muxuu ahay magtii iyo wixii oo dhan ta isagu qeyb kama aha marka xanaanayntiina waa saas oo walaa liraqiiqin addoonkiina shaqo kuma laha qof addooni xanaano ma laha marka shuruuddii buu inoo gelayaayo shuruudii waxaa ka mid ah waxa weeye qofka uu xanaanaynaya an yakuuna xuran waa inuu xor yahay walaa faasiqin qof aan diin ahaan fiicnayn kaasina xanaanayn male taariku salaad iyo diin cay iyo khamriyacab iyo aabbaba ha noqdo ama hooyaba ha noqoto kuwaasina iyaguna xanaanayn male waxa uu yidhi walaa kaafirin calaa muslimin gaalkii qof muslima xanaano kuma laha oo yani waxa weeye haddii ilmihii yaraa uu muslim yahay aabihiina gaal yahay xanaaneyn kuma yeelanayo say ku dhici karaysaa dee hooyadii baa islaantay hadday ilmaha yar hooyadii muslim noqoto isaguna muslimbuu noqonaya hadduu aabihii islaamana muslimunbuu noqonaya marka kolba koodii islaama ayuu muslim ku noqonaya marka hadduu ilmihii muslim yahay gaalkii markaa xanaano ku yeelan maayo walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila baa ilaahay subxaana watacaala wa qiila qiil baa yihi lilkaafiri xaqun mayane gaalkii xaq wuu leeyahay xagguu ka keenay xadiis baabu keenayba qiilkaasi abu saciid alistakriya baa san yihi oo xadiid ayaa xadiid waliba maaragtay sanadkiisu fiican fiican yahay oo sunanka ku jira ayaa wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxa u yimid nin iyo xaaskiisii oo markaa gabadho ay gaalo tahay mushrika tahay isaguna muslima ilmay mad xaaskiisii horay ahayd de imka xaas ma jire markaa bay markaa isku haysteen ilmihii bay isku haysteen deetana nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu kala dooransiiyey deetana waliba riwaayadka qaar waxay sheegayaan xaggii hooyadiibu u dhaqaaqay kolkuu xaggii hooyadii u dhaqaaqay ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam allahuma hdihi allahuma hdihi ilaahayow hanooni markaasuu xaggii aabihii uu isu soo rogayo xaggii aabihii u dhaqaaqay marka xadiidkaasi waxaa laga fahmay de islaamtan gaalada ah haddaanay meesha xaqba kulahayn orodoo iska tagun baa laodhan laha ilmahana waa lagu wareejin lahaa aabbaha lagu wareejin lahaa ee kala dooransiinta la kala dooransiiyey yaa ishkaal keentay laakiin aduu xadiidkaasi hadal badan baa qaalkood waa waa la nasakay oo mansuuq waxaa kaloo ishkaal kalaabay ku kixiyeeno ilmuhu inuu yaraabaa meesha laga fahmaya ila ataa dhinacu udhaqaaqay un baa la eegayey lama eegayin maa maxaa doonaysaa ma aabbaha baa doonaysaa mise hooyadaa doonaysaa waa lasoo qaado dhexdii halkana lasoo joojiyey deetana xaggii u dhaqaaqay marka ilmahaniba mumayizba muu ahayn sida markaa ka muuqato bal riwaayaadka qaarkood waa kusugan fatiim ahaa mid markaa naaska laga guriyey dee nusuustu say tilmaantayna qof markaa mumayiza unbaa wax kala dooransiiya kan lama dooransiiyo midda kale de islaam qofka lama kala dooransiiyo ilan islaamtaa gaalada hadday qaadato maxay ku rabeynaysaa gaalnimay ku rabaynaysaa marka adu xadiidka ishkaal baa ku jira qaarkood waxay hahdeen bilijmaac laguma camal falayo oo waxa weyaan ijmaaci baa khilaafsan calaa ayati xaal inuu ama mansuukh ahaa ama ay si kale wax u jireen ayaa dhici karta aayaddii walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila iyaduna meeshay taallaa marka ilmahaasi loo dhiibi maayo qof gaal walaa xaqa lilmarati dumar ahayd xaq male idaa nakaxat hadday guursato cidaan yani maaragtay eh, ilmaha aabihii ahayn ama dadkii xanaanada ku lahaa xataa tuallaqa ilaa la furayo oo de xadiidkii anti axaqu bihi maa lam tankixi hadday guursato inaanay xaqba lahayn ayaa xadiidku tilmaamaya maxaa yeelay dee kale ayay markaa waxa weeyaan eh, khidmadiisa iyo daryeelkii ay ku mashquulsan tahay ilmihii yaraa markaa waxa weeyaan xaq lagu waajibin maayo aabihii inuu ogolaado in nin kale gurigiisa ilmihiisi yaraa uu joogo xataa tuallaqa buu yihi ilaa lasoo furayo hadii lasoo furo xaqeeda usoo noqonaya ilaa an yakuuna zawjuhaa ninkeedu inuu yahay mooyaane ay guursatay jadda ifli ilmaha yar awowgii hadday ilmaha yar awowgii guursato xaaladaa iyada ah xaq bay yeelanaysa oo ilmaha awowgiisa u guursatay aabihii baaba ka dhale siday ilmaha awowgii u guursatay markaa eeg halkan walaa xaqa lilmarati eeg hooyadii laguma odhanin walaa xaqa lilmarati waa gabadhii maradii gabadhii xaq male marka hadda ilmaha yar habaryartii miyaanay awogii guursan karin ya laba gabdhoodoo walaala ah walaa xaqa lilmarati kusoo yii hooyadii kuma odhan kitaabku wuxuu kusoo yihi walaa xaqa lilmarati marka habaryarti waa caadi habaryartu inay markaa yani laba dumar oo walaala nin iyo aabiyi inay wada guursadaan ay kala guursadaan deetana caruurtii markaa inanka ay marka xaaskiisu u dhashay tii kale habaryar bay u tahay awowgiina wuu qabaa soo suuragal maaha habaryartaasi marka ma soo gelaysaa xanaanadii way soo gelaysaa way soo gelaysaa waxaa kaloo ay ku suureeyaan nin baa wuxuu guursaday ama maarata gabadh baa waxay lahayd inan inantiibay nin u dhistay deetana caruur bay u dhashay way dhimatay inantii marka waayahay ayeydiid baa joog carruurta ayeydood baa joogtay soo ma ayeydood xanaanadii xaq bay u leedahay haddii ay markaa nin kala guursato dee xaq yeelan mayso laakiin hadday caruurtan awowgood oo inankan ay sodohda u tahay aabbihii iyo guursato ilan waa caadi waa guursan kartaa waxay noqonaysaa iyaduna xaqeedii waxa wey baaqibu ahaanaya waayo ciddan qabtaa waa caruurtan awowgood ee cid markaa ajnabiya ma aha marka ayeydiina waa suuragal halka inaad ku suurayso habaryartiina waa suuragal masaada ku suurayso ilaa an yakuuna zawjuha ajada ifli saasuu kuu yihi in markaa zawjkeedu uu yahay mooyaane caruurtan awowgood wain araada alabu aabbuhu hadduu doono awil jaddu ama awowgiiba uu doono alkhuruuja ilaa baladin inuu meel u safro tuqsaru ilayhi salaatu safar dheer oo salaada la gaabinaya ah biniyati lmuqaami niyadiisuna ay tahay halkaa degano halkaa joog yacnii inuu wareegu doono inuu guuro haddii aabbihii ama awowgii uu doono inuu ka guuro meesha waariiqu aaminu jidka la sii marayaana nabdoon yahay meesha la degayaana meel caadiyo maaratay nabada ay tahay wa araadat ilummu ilmaha hooyadiioo la kala tegayna ay doonayso aliqaamata halka imika la jooga ina iska deganaato kaana alabu waljaddu axaqa bihi aabbaha ama awowga ayaa ilmihii kaxaysanaya oo u xaq yeelanaya marka intan ay hooyadu u xaq leedahay waa inta la wada joogo laakiin hadday noqoto inuu qolo guurayso cidda guuraysaa laego hadday aabbihii tahay ama awowgii oo aabbihii aanu noolayn dee markaa si aan ilmaha nasabkiisii u lumin uu raacaya haddii laakiin cidda guuraysa ay hooyada tahay dee raaci maayo ila nasabkii halkan markaa noqonaysa haddii safarku uu yahay safar inta la taga lasoo noqonayo ee aanu ahaan guurid safar un ya sadcaal uu yahay iyo lasoo noqonayo markaana qofka jooga ama hooyada ha noqoto ama aaba ha noqotee iyaa xaq ula inuu sii hayo oo safarka ilmaha la gelin maayo iyadoo laga baaqsan karayo wlcasabatu min bacdihi casabadii markaa awowga kasii dambaysayna iyagaa u xaq yeelanaya haddaanay aabbe iyo awtoona jirin casabadiina ay guurayso ilmihii yaraa inay kaxaystaan xaq bay u yeelanayaan si nasabkiisii loo ilaaliyo wa idaa balaga lghulaamu inankii markuu qaan gaadho weliya amra nafsihi isagaa iska mas-uul noqonaya hadduu qaan gaadho isagaa iska mas-uul noqonaya halkuu degayo iyo halkuu gelayo iyo maarata cidduu la joogo isagaa iska mas-uul wain balagat iljaariyatu inantii hadday qaan gaadho kaanat cinda axadihimaa labadeedii waalid bay ag joogi mid ahaan xataa tuzawaja ilaa inta la guurinayo yani saasaa fiican wey khasab ma ahe hadday iyada lafteeda tirahdo meel gaaraan iska degaya ilan waa qaangaadho way madax banaan tahay waa xaq bay u leedahay baa layida lafteedu haddaan shaki jirin haddii laakiin shaki uu yimaado in xumaani meesha ay ka imanayso xaq bay uleeyiin inay u diidaan laakiin haddaan wax shakiyihi jirin in ay meeshay doonto iska degto iyadu ismaamusho iyadana loo diidi maayo maxaa yeelay waa qof qaangaara waman balaga minhumaa labada koodii qaangaadha mactuuhan isagoo aan maskax ahaan bad qabin waxoogaa dee maaragtay sisi ah kaana cinda alummi kaasi wuxuu la mid yahay ilmihii aan mumayiska ahaynoo hooyada ayaa u xaq yeelanaysa in ay hayso halkaa waxay noogu dhammaaday xadaanadii iyo rubcii ku saabsanaa fiqh اlusra bixamd illaahi wa manihi wa tawfiiqih waxaa wixii ka dambeeya aan geli doonaa insha allahu tacaala rubucii u dambeeyey kitaabka oo qeybtii jiraaxda iyo jinaayaadka iyo sidii dadka loo kala xukumayey ah ilaahay subxaanahu wa tacaala hainoo yasiro sidii uu saddexdii rubuc ee horeba inoogu yasiray baaraka fiikum wuxuu yihi dadka qaar baa u diida awlaaddii inay soo booqdaan hooyadood ma ku dambaabayaan maxay ugu dambaabi waayaan cuquuqii waxay barayaan waalid caaqnimadii waa tarbiya xume sawjada ma laga bixinayaa lacagta umulisada ilayn ilmaha yar ee uu dhalay ayaa ku soo baxaye xaggaaba ma ahe de waxaa la isaga sabab u ahaa wax kastoo isagu sabab u yahay waa lagu leeyahay xataa maydhiga ay janaabada kaga maydhanaysay biyaha ay kaga maydhanaysa inuu soo iibiyaa laga doonaya dhakhtarkii ka umulinayay iyo hadday camaliyad gelayso waxaasoo dhan waa lagu leeyahay xanuunkaynu ka hadlaynaa waa xanuun si allo u yimid oo aan isagu qayb aanu ka ahayn waman ukriha cala alyamiini lam yasixa yamiinuhu walam yadkur khilaafan wafi lmukrahi cala alfitri dakarahu qowleyn faman callaqa طalaaqahu calى quduumi shaksi faqudima mukrahan ayضa fihi qowlan falimada lam yajid qowlaani fi lmukrahi cala اlyamiin ma su-aasha aada umaan fahmin wuxuu leey qofkii dhaar lagu qasbay dhaartiisu ma ansaxaysa bilaa khilaaf kii lagu qasbay inuu wax cuno rabadaantiiba rabaanta laga hadlaya a rabaanti qawleyn baa ku jiray ay nawowiyo isku hayeen iyo iyo iyo raafici wafi man callaqa alaqa calaa quduumi shaksi faqadi mukrahan ayda fiihi qawlaan e, mid waa waxa weya aslu tasaruf tasarufka asalkiisi haddii qofka lagu qasbay sida alaaq alaqi hadi lagu qasbanay lan khilaf kuma jirin tasarufka qofka lagu qasbay ama iib ha noqdo ama alaaq ha noqdo waxaasoo dhan ma ansaxo hada qawlan waaxido laakiin meelaha qaarkoodoo ayaa waxaa imanaya arrin kale ayaa meesha jirtay arrin kalea qaa'im ahayd qasabkana deetana soo dhex galay qasabkii saameyn ma ku yeelanaya iminka waa la soomanaa qofkii wuu soomanaa xabad baa maarata baa lagu qabtay afur baa la yidhi wuu cunay soonkii xaqiiq ahaan ma jirabaa la isweydiinaya mise ma jiro halkaasa markaa laga eegaya midda kale waxaa laga eegayaa inuu waxaani naadir yahay soonkii xaqiiq ahaan waa la waayey oo qofkii ma afxidhnayn waxna waa wax naadira marka waxay leeyiin cibaadadii maba jirte ilan qofka haddii lagu qasbay inuu salaada ka tago oo maantao dhan hadal la yihahdo ilaa waqtiga salada ubay maan qaleedii lagu lahayn xaggaasay ka eegeen qoladaasi marka tan dhaarta lafteeda markii uu wax ka dhaartay wallahi inaan halkaa imanayn ee deetana lasoo qaaday haddii lasoo qaado khilaaf kuma jiro isagoon ogolayn lannahu laa ficla minhu lakin haddii lagu qabto maarata baskooladii soo dhaqaaqo imaatinki baa la helay imaatinki markaa ma in imaatinka la helay baynu eegnaa mise inuu qofkani qasbanaa oo ficilkan uu ku qasbanaa ama isaga tasarufaadkiisa a tasarufaadkiisa hadduu ku qasban yahay waxba kama ansaxayaan wixii tasarufaad laakiin imika waxa un la eegayaa arrintii qaaimka ahayd dhaartii qaaimka ahayd maa sadaqeedi waxay ku dhawoobeysay ma la helay mise lama helin marka qolaa waxay leeyihiin waa la helay oo ficilkii baa la helay markii ficilkii la helay waa waxa weeyaan waa lagu yeelanayaa wixii markaa dhaartu ay keensanaysay baaca sayaarata bialfin muajir min adaraahim falamaa xalla actaada min adaraahimi danaaniira baaca sayaarata bialfin muajir min adaraahim falamaa xalla actaada min fahal yajuuzu dalika ha banaantay taasi lakin waa danaaniirta halkaa ku qaato ila wanagi soo marree ta miynaan kuso marna alictihaad an can athaman lacagtii in bedel laga qaato baabu maa yatimu bihi lbayc bayna ugu jirta khilaaf buu ku sheegay ida kaana athamanu fi dima marka marka waktigeedii la gaaro haddaad daraaimtii bedelato danaaniir ku qaadato waa caadi ma calaaqat masala bixadiid ibni cumar de waaba waaba lafteediiba xadiidka ibna cumar kuntu abiicu bidaraahimi aakhudu danaaniir abiicu bidanaaniir waakhudu daraahim maay kala duwan waa iyadiibe wahal tajri axkaamu riba idaa qulna bsix ha abcan waa in halkaa lagu kala qaato nalubu tawdiix ashkalat can jamci min aalaba awdaxnaa bixamd illaahi tacaala waidax ba dhim waxbaa yar see weli nin baa malab iibiya deedna wuu amaahiyaa dollar ayuu ku iibiyaa bil kadibna amaahdii shilin ayuu ku qaataa arrintaa ka waran waa tii imika markaa markuu doolarkii ku iibiyey ma odhanayo hadhow shilin baad igu siinaysa hadduu saa yidhahdo waa qalab ama intuu hadda shilin kaga iibiyo inuu yidhahdo hadhow doolarku waxuu marayo iyaad igu siinaysaa waxaas baatil weeyaan iyadu laakiin wuxu odhanayaa boqol dollar baan kaa siiyey bas saasaa la isku leeyay hadhow markay noqoto in la kala qaato dayntii waar boqolkii boqolkii dollar ma hayee shilin ma kugu siiya haaya igu sii imika lagu dhufanaya marka deetana waxay noqonaysaa sarif imika lacag la kala sarifanayo o kale halkaasaa lagu kala qaadanaya laakiin imika sia dukaamada qaarkood ay sameeyaan afartan kun buu reerka u dirayaa shan dollar buu ku qorayaa ama shan iyo afartan buu udirayaa shan doolarna uu ku qoraya ad kolkaa tirado maa shan y afartan ku qortay wuu qoraya adhow sarifku hadduu waxa weeyaan shan iyo afartan doolarka hadduu lixdan gaaro khasaaraan gelaya markaa shan doolar baan qoray taasi sax maaha shan doolar haddaad siisana shan doolar qor afartan kun haddaad siisayna afartan kun qoro hadhow toole waxay doonaan ha noqdaan badeecaddiina waa saasoo kale ku heshiiya iminkaba iib doolar ku kala iibsada laakiin shilin baan ku kala iibsanay doolarna waan qoraya taas iyadu wax soconaya maaha taas iyada marnaba lama yeeli wallahu aclam